في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu dhegaysanaynaa suuradda loo yaqaano suuratu طalaaq in sha allahu tacaala waa suurad ka warramaysa furiinka qoyska ninku xaaskiisa uu furo iyo soo ceshiga iyo xuquuqda xaaska haddii ay tahay ubadka iyo haddii ay tahay oorida waxaynu markaa in yar isdul taagaynaa maxaa keena furiinka ee sabab u ah waxyaabaha sababta waa ah hadda u bixi mayno laakiin mid ka mid a ah ayaynu sharxaynaa oo ah xuquuqdii ay labada qof isku lahaayeen oo ay gabaan labadooduba ama mid ka midihi uu fulin kari waayo xuquuqda labada qof ay isku leeyihiine islaamku dhex dhigay oo dayacanta ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee furiinka sababa furiinkuna sidiisa waa mushkilad muslimka dhex dhacda qoysaskana burburisa qarankana baabiisa xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin ma aha mid la kala jiidanayo ma aha midka kale lagu karbaashayo laakiin waa mid lagu ilaalinayo saaxiibtinimadooda iyo wada dhaqankooda sidaa daraaddeed xuquuqdaas waxay u qaybsantaa saddex qaybood waa arrin waajib ay ku tahay nin waloo xaaslaba iyo kii guursan doonaba iyo gabadh walba wax wax cibaado ah weeyo qofku dumadiisa uu ku beri yeelayo ilaahay ugu dhawaanayo inuu xaqiijiyo saddexda qaybood qayb waa mushtarak ninkiiyo gabadhay ka dhaxaysa qaybina waxa weeyaa ninkaa leh midna oorida iyo gab xaaskaa leh xuquuqda ka dhaxaysa waxa kow ka ah labada qof inay ilaaliyaan qalbiga midiba ka kale qalbigiisa uu ilaaliyo maadaama yihiin kuwo nolol adag wada qaadanaya oo sabir iyo dadaal u baahan ragga markuu ilaahay la hadlaya wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma dumarka dumarkiina waxaa la faray inay ninkeeda raali geliso taa macnaheedu waxa weeyaan waa laba saaxiiba oo nolol wada qaadanaya inuu midibo ka kale qalbigiisa dhowro waxyaabuhu ku dhowraya waxaa ka mid ah inuu ku dadaalo farxaddiisa oo iska ilaaliyo naxdintiisa waktiguu faraxsan yahay inuu la farxo waktiguu murugaysan yahayna la la murugoodo isku daraanay noqdaana wiirsiga waxaa la yidhahdaa aanu imanin midibaka kale wixii u kari karayo waa inuu fuliyaan waa arrin marka lagu soo ururiyo qalbiga in la ilaaliyo waxay keenaysaa jacayl dhaba oo labada qof dhex mara isu danayn isu naseexayn isla talin wax fara badan fara badan bay xambaarsantah qadiyadda ilaalinta qalbigu waana ta ugu muhiimsane labada qof ay ku wada socdaan kalsoonidana keenta waayo qofkani adduunyaba yuu hayni caafimaadba yuu hayni da'yaraan yaraanba yuu hayni laakiin haddii huuntu iyo jacaylkii iyo yididiiladii iyo wada socodkii iyo dareenkii iyo kalsoonidii uu jiro midibaka kale uu samraa waana arrinta aad nusuustu ay u ilaalinayso midhka labaad ay wadaagayaa waxa xilul istimtaac midibaka kale inuu hamadiisa ku guto oo dareenkii ilaahay uu ku abuuree jinsiga uu ka raadiyo waxay wada leeyihin mid waliba inuu tarankii uu raadinayey ubad bay raadinaysa isaguna ubad buu raadinayey kani aqal buu raadinayey kana aqal buu raadinayey midna keligii ma bixiyo haddii cidi keligeed isbixinaysa dee nebi aadan baa iska taagnaan leh isagoo keligiiya ah, ayaa looga jeexay feedhiisa xaawa lamaanuhu lamaanaha kale u baahanyin marka inay labadoodii qof sidaa u raaxaystaan oo hamadiisii mid waliba uu guto baahidiisii iyo dareenkiisi si xalaala u guto waa waxyaabaha ka dhexeeya wey waxyaabaha ka dhexeeya ayay ka mid tahay mid walba tol kalaa usoo kordhee inuu tolka kalaa usoo kordhe ilaaliyo ila ilaahay wuxuu ihi basharkii waan abuuray markaasaan ka dhigay nasaban wasiira tol iyo xidid ayuu ilaahay ka dhigay tolkii horead lahayd markaad guursato tol kalea kugu soo biiraya gabadhii tol kale yeelatay ninkiina tol labaad buu yeeshay waba laga yaabaa tolkii aad ka dhalatay xididku inuu kaaga fiicnaadaba gabadha xidid cidda markaa ninkeeda ka soo jeedo ama ninka xididkiisu inuu uga fiicnaado oo anfaca iyo korinta iyo ilaalinta iyagoo ay uga roonaadaan diin iyo dunyaba way dhacdaa waxyaabaha ka dhexeeya waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdo xurmat alxurma bilmusaahara tolkaa soo kordhay ama ehelka ninku iyada waa ka xaraam isagana ehelkeeda qaar baa ka xaraama xurmadaa maxaa keenay waxaa keenay guurkan oo xuquuqdu ka mid yahay waxyaabaha ka dhexeeya waxaa ka mid ah isdhexalka arrin weyn weyn labadii qofe hadda kulmay waxay isku yeelanayaan labadii qofe wada dhashay ama isdhalay oo xaqa isku lahaayeen oo dhexala iminkuu gabadh meheriyey ninkani markuu halkan ka baxay buu gaari jiiday isagoo aan iyadiiba ku noqoninba dhaxalkiisii bay leedahay weliba haddaanu caruur lahayn rubceedii bay qaadanaysa isaguna nus buu qaadanaya oo meelahay soomaalidu la yaabaan waar iminkuunbu meheriye goormuu nuska yeeshay bay ku odhanaya maba isarag mabay aqalgelin carruurna way dhalina xaqana aada iyo aada u weyn xuquuqda mushtaragga ahee labada qof ka dhaxaysa waxyaabaha isku leeyahin waxaa ka mid ah a kale rabaayadiisa iyo diintiisa iyo tacliimtiisa inuu ka qayb qaato ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina anfusakum wa ahliikum naara waa ehelkeedii iyo nafteedii weyni isaguna sidaas kale ayaa iyadii ay u tahay markaa hadduu ninkii wax ku dhaamo waa inuu waxbaraa cibaadadii iyo cilmigii iyo tarbiyadii isagaana dabcan hogaaminta leh iyadiina sidaas oo kale waxaaba laga yaabaa inay iyadu ka aqoon badan tahay ka khibrad badan tahay oo way dhacdaa hadda dee dumar waaweyn oo guursada da-yar odayaashumaa berigii hore habla yar guursan jire way isku daayareeyaan dumarka laftigooda inama yarada iminka guursadaan siiba isxambaarkaa u badnaadeen taasina markaa waxay keenaysaa inay iyadu laga yaabo inay ka aqoon badan badantah ka cilmi badan tahay ka cibaado badanta marka inay iyadu wixii ay ku dhaanto u kordhiso oo ninkeedii badbaadiso waxyaabaha labadoodaba xaq isugu leeyina ka dhexeeya wey haddaynu usoo noqonno xuquuqda uu ninku ku leeyay iyada ilaahay baa aayadda ku caddeeyey subxaanaه wa taعaalى الrijaalu qawaamuuna calى النisaaءi bima fadala اllahu bacdahum calىa bacdi wa bima anfaquu min amwaalihim laba arrimoodoo cajiiba aayaddu sheegtay midda hore waxa weeyaan inuu mas-uuliyadda leeyahay oo qawaamu yahay oo arrinkaa hogaaminta reerka uu leeyahay wax lala yaabana maaha reerku dawlad yar buu shabahaya dawladda islaamkii weyna dhismaysa qoyskan qoyskanay ka imanaysa marka isaga waa madaxweynihii iyadana ama wasiirdhe ama madaxweyne ku-xigaan ama wasiiru daakhile waxaa doonaysa dheh caruurta meesha joogta iyo cidda reerka la joogtana waa raciyaddii markaa mu-asisadan oo mujtamaca muslimkii kasoo dhismayo oo halkan isugu timi haddii aanay taliya lahayn oo cid dubaha ugu dhufato amarka looga dambeeya aanay jirin mu-asisadu ma socon karayso hay-addan meesha ka dhisan iyo dawladdan yari ma socon karayso isbarbaryaacan ay gaaladu sheegayaan iyana waxbay amraysaa isna waxbuu amrayaa wamay dowladahooda laba madaxweyne u sameeyaan ama wasaaradahooda ama hayadahooda wax iska macruufa weeyo caqligiiyo sharciga keenaya markaa ilaahay baa u siiyey awoodda ragga inuu hogaaminta yeesho taasina waxba ku xumayn maaya waxbuu ku hagaajinaya midka labaad ee xaqu u leeyahay waxa weeyaan macnaha iyadii xaq ugu leedahay baa leeyahay wa bima anfaquu min amwaalihim waa xaqa iyadu ku leediyo waajib isaga saaran waajib isaga saaran inuu wax alla wixii dhaqaalaa ninku debero waxa uu deberayaa gurigii ay gelaysay masruufkii ay isticmaalaysay hodawadii ay ku jirto iyo dhakhtarkii dharkeedii wixii la odhan jiray magaha reerka ku imanaya sakaatu fidriga baahida reerka kusoo korodhiya cidii qaadhaan ururinaysa <laughs> wax alla waxaasoo dhan waana waxa u hawl badan ba iminka haddii lagu idhahdo wax alla wixii lala lasoo dalacaba adigu bixi rag badan baa laga yaabaa inuu maaragtay foosh oo foole ay ku dhacdo xalay baan maqaal ka akriyayna cabdisax ba baan filayaa ayaa wuxuu ihi nin reer yuruba ah hadlayo marka ciiddu ay soo gashabu ee ninka iyo gabadha ay wada socdaanay shobinka kusii socdaan ninka xanuunka hayaa wuxuu u dhigmaabuu laba naagood fooshood <laughs> haddaba mid yurub joogo nigaba yara duwan oo aynu malaha siba idinka yar duwanyi macnaha qalaxa ku taagan isninkaasunbaa dareemi karaya iyadu usbaarkay ku haysa isaguna waa qalaxanya waa wax alla wixii dhaqaalo la xidhiidha isagaa la saaray macaawilqashii carruurta isku wadada waa arrinka kow ah rag badanina uu dayacay mas-uuliyadoodiina lumis maaha ninkii inuu qaylqayliyu meelahan ka boodbooday isagoo reerkii dayacayoo qawaamnimadii iyo wixii uu bixin lahaaba ka fadhiistay gidaah waxyaabaha xuquuqda ninkii uu leeyahay waxaa ka mid a ah inay ooridii ka amar qaadato fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgeyb amarka inay ka qaadato oo mas-uulkii laga amar qaato waayahayd wax weyn weyn oorida waxyaabaha reerkeeda uu ku dhisnaanayo dumarku ha dhegaystaana waxa kow ka ah waayahay xataa haddaanay shaygaa qaban karayn haddaanay kari karayn waxaaya waxaa la sameeyo waayahay ishi <laughs> waayahay laakiin hadday tidhaahdo waay ingiriisi ku tidhaahdo ama af soomaali ay ku tidhaahdo waayo waayo dee maxaan u samaynayaa ha waxaan sameeya baan kuhi waayo madaxaa la isku dhuftayba halkaasay ka bilaabaysaa mushkiladdu inay canaatantay buu dareemayaa muasisadii iyo hay-addii meesha joogtayna kala amar qaadan weyday dabeetana isaguna goordho markay tiraa waxaya waxaasaan u baahanahay oo waayo unba odhanaya laba waayuun baa la iska horgeynaya waalibay ku dambaynaysa arrintaasina waa arrin aad iyo aada u muhiima ah aad bay muhiim u tahay xuquuqda ninkii xaaskiisii uu ku leeyahay waxaa ka mid ah ay amarka ugu ilaalinayso inay ugu ilaaliso aqalkiisa iyo ubadkiisa iyo adduunkiisa iyo maxaanku idhaahdaa ammaanada ay hayso iyo sirta intaas o dhan ilaalinaysa waa ilahay wuxuu ku tilmaamaa xaafidaatun way ilaaliyaan maxay ilaaliyaan waa go-anya lilcumuum waxalla wixii ilaalin u baahanba sirtiiba ilaalinaysa jaarka la xaman mayso xigtadiisa la xaman mayso saaxiibadeed la xaman mayso waxba ka neefneefi maayaan ila haddii wax ka neefneefaanu warkaa soo maqlo kalsoonidu ka qaadanaya way kala guurayaan reerkana sidoo kale nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam in badan buu ka dardaarmay xoolaha inaanay idan la waxba ku bixinin waxalla waxaa aqalka yaallay ammaanada ah, inaanay waxba bixinin wixii ay bixinaysa waa ina sheegtaa buu rasuulku yuri sala allahu nabiga waa la su-aalo waxaa la yidhi ka waran raashinka raashinka guriga yaalla ka waran daaka afdalu amwaalina oo xoolaha iyagaba raashinkaasaa u fadli badan waxalla wixii lasoo waday oo dhami xoolay ku dhamaadeene oo ka hagbadana dumarku a u fiirsadaan hagbadda khatar cadiim mid hagbad la yidhaahduun bay ururiyaan ururiyaano daartan yaale waa hagbaddi gaarigan yaale waa hagbaddi alaabtani maxaa waa hagbaddi hagbaddanay xaggaad ka timi waa biilkii un laga dheegan fiil kale yaa wada lahaa de waxaa wada lahaa odayga caruurta ehelka iyada keligeed may lahayn ha ururiso dadaal bay samaysay laakiin waa inay usheegtaa tidhaahdaa fiilkii intan aan ka ururiya aw hebelowe dee waa waxeenuune maxaynu ku qabanaa way laga wada tashadaa laakiin haddii laga qariyo dee tani way kaa xoolaysanaysaa unbuu leeyahayo fiilkii unbuu ka jarayaa isaguna dabeedna goorsanaya waxyaabaha uu xaq ugu leeyahay waxaa kamid a ah inay idankiisa ilaaliso markay meel tegayso iyo markay cidi aqalka imanayso labadaba waa ina ogeysiiso xaggeed heblaayay ku maqnayd mooji maxaa kaa galay halkaasay waalidu ka bilaabmay dadkan aqalka yimid maxay ahayn maxaa kaa galay waa dadkaa ilaahay aynu saaxiibadaha nahay khalaas marka waa inay tidhaahdaa ciddaasaa imanaysa ma yimaadaa meel heblaayaan tegayaa ka waran waayo isagu iyadu u shaqo iyaduna isaga iyo carruurta u shaqo tagtay waa laisu shaqo tegay maaha in la is hawsha u culusi ninkan dabada u baxaya bacaf bacadka iyo barafka iyo balaayada iyo baabuurta dhex ninkaasi hawsha haysataa laakiin iyadaaba nafisa guriga marka ay joogto baad kii korinayso oo dee meel ku jirta markaas siduu isaga isagu iyadu addoon u yaho u dadaalaya iyadana saas oo kalea laga doonaya labada qof midba halkii ku habboonay ayuu sharcigu u dhiibay xilkana uu ka saaray xuquuqda iyadoo ay ku leedahay waxaa kamid ah waynu soo sheegnaan filayaa badankeedii inuu ehelkeeda xidhiidhiyo inuu ka daayo wixii aanay qaadi karaynin ee dhib ah xaq wuxuu ugu leeyay khidmadii shaqadii inay gurigii ka shaqayso waayo isagii banaanku u baxay iyaduna xaq baa loogu leeyay inay gurigii ka shaqayso jaariyad miyuu qabanaya mise uma qabanaya taasi awood ku xidhanta laakiin nebi maxamed inantiisi oo faadima bintu rasuulah ayaa cali u shaqaynaysa ka cabanaysa in gacmuu baxeen waa nooc cibaade ah shaqada ay ubadkeedii odaygeedii aqalkeeda uqabanaysa iyo nafteeda ilahay bay ugu cibaadaysanaysa isaguna ilaahay buu ugu cibaadaysanaya markaynu soo ururino waa nolol aan xafiirtan iyo xurguf lahayne laakiin xiiso iyo saaxiibtinimo iyo kalgacal ku ku salaysan midibana ka kale uu kaalinayo midibana ka kale uu kabayo sidaasuu qoysku ku wada socon karaa iyo walaaltinimada iyo yuhuunta iyo akhlaaqda wanaagsan iyo diinta marka intaa la helo wax la kala jiidanayo wax la kala xigtaysanayo midna ma jiro laakiin haddii nidaamkii jaahiliyadu uu yimaado ama kii gaalada ha ahaado ama kii ummadaha kale waxay noqonaysaa foolxumaa ka dhalanaysa wa hada ma aquluhu wa astaqfir اllah wasalaamu alaykum waraxmat اllahi barakaatu في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب